ay ka badatay xoolihii u haystay waxaynu sheegnay qofka noocaasa in xayiraad laga saarayo xoolihiisii oo aanu ku tasarufi karin kadibna xoolihii la iibinayo dadkii daynta kulahaana loo qaybinayo haddaba dadkii daynta lahaa qaabkii loogu qaybinayay ayaynu kasoo hadalnay waxaynu sheegnay inay tahay calaa qadri duyuunihim sidii ay deymaha u kala lahaayeen iyaa loogu qaybinaya taas iyada ah isla soo garanay waxaa kaloo sheekhu tilmaamay dad gaara ah, oo iyagu tacaamul gaara ah yeelanaya ciddii daynteedu ay muajal ahayd in aan daynteedii lasoo dedejinayn oo iyaga iminka aan waxba la siinaynin waxaynu soo sheegnay qofkii rahan haystay in rahantaa markii la iibiyo lacagti maaragtay lacagtii kasoo baxday isaga lagu hormarinayo oo horta dayntiisii lagu bixinayo wixii kasoo haray dadka kale ay maaragtay qaybsanayaan kii addoon raqabadiisa ku dheganaa addoon dhib u geystay markii addoonkii la iibiyo isagana in lagu hormarinayo oo dadkii kale aanay la soo gelayn wixii ka soo haro mooyaane kana markaa inoo dhinaayo wuxuu yihi wain kaana fiihim hadduu ku jiro dadka daynta le man qof hadduu ku jiro lahu caynu maalin cayn maal cayntiile le yacni shay daatadiisa oo baacahaa minhu uu hore isaga uga iibiyey qofkan mufliskaa ah, alaab uu ka iibiyey oo sideediiya qofka ku arka alaabtii ninkan laga xayiray ee in la iibiye la doonayey fa huwa baaicu ninka alaabta iibiyey ee maanta haalibkaa dayntii baan lacagtii baan u qaadan alaab buu ka iibiyey ninkan mufliska ah lacagtii kamuu qaadana wuu ku lahaa ninkii waa tan la xayiray wuu yimid markuu arintii maqlay xoolihii oo la xaraashay u yimid gaadhigii uu ka iibiyo meesha yaallu arkay fa huwa bilkhiyaari ninkaasi wuxuu kala dooranayaa bayna an yadriba maca alguramaa inuu la nasiibsado dayn dadka daynta leh xaqlayaasha nimankan daynta qaybsanaya inuu la nasiibsado oo dee markii la iibiyo gaadhigii iyo alaabtii kalaba uu eego wixii kusoo hagaaga ee xoolihiisii uu ka helo wa bayna an yafsakha albayca iyo inuu iska fasakho iibkiiba oo wayarjica fiha uu yihahdo aniga alaabtaydii halaysiiyu ku noqdo marka waa maxay dadkan dee daynta kula ninkan daynta dee qofba qofba sibuu de dayntiisu ay ku timid mid waxaa laga yaaba in wax laga burburiyey mid waxaa laga yaaba inuu maaratay qardi ahaan uu u amaahiyey oo lacag uu sii mid waxaa laga yaabaa inuu alaab ka iibiyey oo lacagteedii aanu ka qaadanin mid waxaa laga yaabaa inuu kiro kulahaa qofba sibuu ugu ugulahaa haddaba qofkii dayntiisu iib ay ahayd alaab uu ka iibiyey ninka mufliska ah deetana markuu meeshii soo istaago arka alaabtiisiyo ninka xoolihiisii ku jirta oo alaabtan la xaraashayo ku jirta gaari baabuu ka iibiyey toban kun buu ka siiyey lacagtii kamuu qaadan wuxuu maqlay ninkii waa la xayiray xayiraad baa la saaray wuu soo cararay meeshii buu yimid anuu gaari baan ka iibiyo toban kun baan kulahaa buu yii haye berri kaalay baa layi wala xaraashiya alaabtii markuu yimid wuxuu arkay arkayba gaadhigiisiio meesha taaganoo isagana dee mufliskii weli hantidiisa ku jiro la iibinayo haddaba laba arrimood buu kala dooranaya inuu iska sugo waxaan oo dhan ba hala iibiyee oo markii la iibiyo dee lacagtii loo qaybiyo wixii soo baxay loo qaybiyo oo sagaal kun helya iyo sideed kun helya iyo tobankiisiiba u dhamaystir ma ah wixii dee dhacayaabaha dhacee uu iska sugo waa mid u furan waxaa kale oo u banaan inuu yidha aniga gaarigayga halaysiiyo iibkii waan ka noqday iibkii aan ninkan ka iibiyey waan ka noqday hala isiiyo inuu yidhaahdu ku noqdo ayaa iyaduna u banaan de markaa isagaa kala dooranaya xadiidkii saxiixa ay abu hurayra radi allahu anhu bukhari muslim ay warinayeen ayaa arintaas ay ku sugnayd oo man wajada mataacahu bicaynihi inda rajuli aw insani qad aflasa fahuwa axaqu biha man wajada mataacahu inda rajuli qad aflas ama man adraka maalahu bicaynihi qofka hela ee soo gaadha alaabtiisiiyo caynteedii qof markaa muflis noqday xoolihiisii ka dhex hela fa huwa axaqu bihi isaga ayaa maalkiisa u xaqle oo min gayrihi dadkii kale quramada ahaa isagaa uga xaqle haddaba ku noqoshadaasi dee shuruud bay leedahay shuruudda waxna halkan uu ku sheegay waxna kitaabada kale yaa lagu arkay ilaa an yakuuna buu ku yidhi in uu yahay mooyaane waxani maalkani qad istuxiqa mid la yeesha maaragtay la mutaystay oo xaq loo yeeshay sidee markaa mustaxaq uu noqday bishufcatin shufca ayaaba lagu mutaystay aw rahnin ama rahan aw jinaayatin ama jinaayo aw khalatahu ama wuxuu ku daray inuu ku daray mooyaane muflisku bimaa huwa ajwadu minhu wax ka wanaagsan waxaad ka iibisay ninkan dhul aad qof kale isla lahaydeen nuskaagii adigu nus baad lahayd qof kale nus buu lahaa nuskaagii baad nin ka iibisay deetana waxaa isla yeeshay meeshii kaa kaa iibsada iyo iyada ninkii saaxiibka ahaa iyadoo isla tahay ninkii lacagtii kamaad qaado toban kun baad ka siisa waaba muflis buu noqdo ninkii waa la xayirayba xoolihiis waa laga xayiray waa timid meeshi ninkii saaxiibkaana dee wuxuu maqlay inaad alaabtii iibsayo shufcadii wuu isku duubayba xoolihii dhulkii de la shufca ayuu xaq uleeya inu wixii qaato isagu la wareeguu xaq uleeyay marka isagiibaa yidhi anaa wixii qaadanaya marka adigii xaq uma lihid inaad tia la ii soo waayo dhulkaagi mufliska waaba lagaaga soo celin lahaay dee maanta meeshii shufca gasho ninkii saaxiibka ahaabaa ku duubano meeshii anaa qaatayna oo shufca ahaan u qaatay markaa istixqaaq kalea meeshii yimid de tobankaagii ku baa lagu siila maxaa doonaysa tobankaagii kun iyaa lagaaga qaad ninkaasaa de maarata halkaa lagu soo dari markii halkan lagu soo darana de waad la qaybsanaya wixii kugu soo hagaagaad leedahay Eh, wixii de markaa soo har tobankii kun hadday kuu dhamaystirmaan waa khayr hadday kuu dhamaystirmi waayaana inta soo hadhay dee waa dayn aad ku leedahay ninkaa mufliska aw aw rahnin ama wixii aad ka iibisay oo uu rahmay oo nin kaleba u rahman ayaad meeshii ku aragtay de waxaa laga horreysiinaya kaa alaabta u rahmanta ninkaasaa xaqule in loo iibiyo dayntiisii laga siiyo aw jinaayatin ama addoon bu aha waxaanaad ka iibisayoo isaguiyo intuu dhib geystay kii uu dhibka ugeystayna uu ka laalaaduu leya la ii iibiyo ayaa tiri addoonkani waa kaygiiyo anaa ka iibiyo la ii soo celi lagu soo celin maayo jinaayuu geysto ninkii markaa majni caleyhgii baa ku dhegan taasi marku markaa mustaxaq noqday aw khalaahu bima huwa ajwadu minhu ama mustaxaq muu noqone muflisku wax ka fiican buu ku daray waxaad ka iibisay beriis buu ahaa toban kiilo oo beriis iyaad ka iibsay lacagtiina kamaad qaadan hadhow markaad meeshii timid aad ogaatay in la xayiray beriiskaygii halkan kanaan ku dhex daray buu ku yidhi markaa beriiskiio beriis ka wanaagsan lagu dhex daray ma laga guri karaya lama kala sooci karayo suuragal maaha wax la kala saari karaya maaha kol haday sidaa tahay dee waxa wey waxaa lagu leeyahay adar waxaagii ma jiraane ninka beri waa la iibinayaaye wixii lacagta kuu soo baxa iyuun baad leedahay waaya haddaba kolkan aad alaabta alaabtii aad ninkan ka iibisay oo sideedii aad aragto sideedii waxaynu ugala jeednaa yani weli milkigiisa ku jirta laba xaaladood mid ahaan ama dee saddex bay noqon karaanbe ta saddexaad laakin dee wax hadal uma baahno lama sheego marka axwaal lcayn alatii yarjicu fiiha albaayic cayntan uu ku noqonayo baaicu axwaasheediibuu halkan ka gelaya in wixii oo sidiisii aad aragto oo ziyaado iyo nuqsaantoona aanay ku dhicin dee waad qaadanaysa una waad la tegeysa waxaa kaloo dhici karta inaad wixii hesho oo ceeba yeeshay oo ceeboobay oo nuqsaani ku timid waxaa kaloo laga yaabaa inaad hesho wixii oo sidii uu ahaa ka fiicnaaday haddaba maxaa la yeelaya de hadduu sidiisii yahay waad qaadanaysaa halkaasubaad ka baxaysaa hadal male laakiin waxaa hadal inooga baahan haddii cayntii ay nuqsaani ku timid ama ziyaada ku timid wuxuu yihi in naqasat ilcayn cayntan aad qofka ka iib ka iibisay ee aada imikana heshay hadday isdhintay hadday isdhintay maxaa la yeeli labaa loo kala qaadi maxay ku isku dhintay baa la odhan waxaana isku dhintay ma wax magdhow ka waajibaybaa miseo wax aan magdhow ka waajibin haddii aan magdhowba ka wax aan magdhow ka waajibin ay tahay oo sida masalan dee neef baad ka iibisay neefkii aad ka iibisay oo dacwo dacawa maaratay baridii ka goosatay ayaa xoolihii ku dhex jira dacwada magdhow waa laga bixinaya magdhow waa la weydiinaya dacwada oo saas saad kulba utaqaano bagdhowbe cidina ka bixin maysa de soomaa maama qof qof baa odhanaya dawacayga cunta dawa dawacada bagdhowgeeda hala bixiyo cidina ku siin mayso marka haddaba sidaasoo kale yahay eed laxdiyo iyo bari go-an aada aragtay war maxaa ku dhacay dawacaa cuntay hadday sidaa tahay laba mid unbaa dee kuu banaan inaad tiraahdo hala iibiyo xoolahaasun ha lagu dhex daro oo dee lacagtaydi kolba wixii la i hela ha laysiiyo iyo inaad tirahdo waa qushigeeda iska keena siiya waan ka noqd iibkii waan ka noqde ood markaa neefkii bilaabaria aad haysato sidaa kula tagto waxbana lagugu dari maayo wa alla wa lagugu waaan wa magdhow laga qaatay marka hore ahayn soo ma isagoo magdhow kamuu qaadan kol haddaanu isagoo magdhow ka qaadanin adigana waxba lagu raacin maayo saas wey taas marka taa musanifku muu sheegin lakin hadalkiisana laga fahmay hadii laakiin dhibaatadan ku dhacday ay tahay dhibaato magdhow uu ka waajibay oo magdhow in laga qaato ay tahay fain naqasat ilcaynu haddii cayntii ay nuqsaani ku timid bificlin madmuunin oo nuqsaanta ku timid ay tahay ficil damaan ka waajibay damaanku waa magdhowgii ficil madmuun oo damaan ka waajibay oo magdhow ka waajibay haddii ay isku dhintay rajaca fiiha wuxuu arkay eh, laxdii oo maalan de baridii laga gooyey qof baaba ka gooyey oo dhibaatada geystay qof baa ka gooyay haduu qof markaa neefkii barida ka gooye baridii nijaas bay noqonaysaa waa la yska tuuri neefkiina dee iska bogsaday oo u caafimaado maxaa markaa meesha imanaya dee neefkii qiimihiisibaa isdhimaya sawma ninkan barida neef ka gooyay maxaa laga doonayaa de is intaa isdhintay qiimaha intaa isdhintay inuu bixiyo oo dee ninkan mufliskaa ah uu siiyo yaa laga doonayay sawma haddaba ninkanna rajaca fiiha horta laxdii wuu kaxaysan hadduu aq hadduu doonaya wadaraba waxaanu la nasiibsan biqadri arshi naqsi nusqaanta arshigeedii qadarkeediina oo min athamani lacagtii ka ahna wuxuu kula nasiibsan macal alghuramaai weyn dadkii kale daylayaasha ahaa maxaa la samaynayaa markii laxda ninkani barida ka gooyey dee laxdii mufliska horta waa loo qiimeynaya waxaa la leeyahay laxdan iyadoo barideedii ku taallo qiimaheedu wuxuu ahaa boqol dollar maantay bilaa bari tahayna waxay noqonaysaa sideetan maxaa isdhimay labaatanku boqolkii maxay ka yihiin khumus shan meelood oo meel weyn soo ma ilan boqolku waa shan labaatanaad uuna waaya ka markaa isaga ninkii mufliska ahaa kii dhibaatada geystay maxaa laga soo qaadayaa labaatan labaatanka yaa leh mufliskaa kan caydhaabaa leh isaga loogu daraya waaya adigii baa lagu yimid waxaa tiri laxdii siiyo haye nusqaanta jirtana dee lacagteedii halai qadaro markaa dadka halaigu dhex daro markaasaa l adigu lada imsa adiga ka siisay sideetan sideetan baad ka siisay ha ha sideetan shan uqaybi ila khubus baa laga saaraya maogtahay adiga labaatan ki lagu simaayo shan uqaybi sideetankii maxay noqonaysaa lix iyo toban de soo ma ma lix iyo toban noqonayn ila laba afartanaaduna markaa sideed iyo sideed bay noqonaysa waa lix iyo toban waxaa lagu markaa lix iyo toban baa kuu dhiman saaxiibow laxdaadiina waa lama odhanayo laxdii oo sideetan u maanta ad qaadatay dee sideetankii marka horeba aad doonaysay way kuu buuxdaay or iska tag lama odhanayo wuxuu leeyahy anigu sideetanka waxaan siiyey lax maca ku taalo marka waxaa la leeyahay laxdiina kaxayso lix iyo toban doolarna waa kuu maqan yihiin waa halkay kuugu maqan yihiin dee xoolahan umada loo qaybinayo ayaa markaa lagu ay kuugu dhex jiraanoo dadkaasaad la nasiibsanaysaa calaa qadri duyuun baa loo qaybin doona fain naqasat ilcaynu caynti hadday nusqaato bificlin madmuunin ficil markaa magdhow ka waajibay rajaca fiiha wuu ku noqon wadaraba wuxuu la la nasiibsan biqadri arshi naqsi nusqaantu maaragtay arshigii ka waajibay qadarkiisii oo laakiin aan qiimihii ahayna min athamani lacagtii ay kala siisteen ah sideetankii ayaa khubuska laga saari saas wey xaggaas waa aggii nuqsaanta labadaa xaaladood bay ukala baxaysa waxaan ima wax magdhow ka waajiba mise waxaan magdhow ka waajiba wax magdhow ka waajiba hadduu yahay saasaad maaragtay qaybtiisii maar ugu magdhabaysa haddii aanu magdhow ka waajibinna waxaa laleeyahay neefkaagii iska kaxaysa haddaad doonaysa haddii kalena lacagtaadii oo dhamaystiran ay meesha ka dhex raadso wain zaadat haddii laakiin ziyaada ay timaado wixii baad u timid oo kobcay oo kordhay waaya ziyaadadii baa markaa dhowr nooc noqonaysa wuxuu yihi ziyaadatan tatamayazu ziyaado soocmaysa ziyaado soocmaysa wixii oo markaa ziyaaday baad u timid ziyaadadaa soocmaysaa waa laba qaybood iyada lafteedu qayb sideeda loo iibin karo maalan laxbay aad laxday ilma neef bay dhashayba nayl yar bay wadataa oo dhashay nayshaa yar ma la iibin karaa soo gaar looma iibin karo dee gaar baa loo iibin karaa marka waa dee laxdii baa dhashay oo waa waa ziyaado laxdii ay la timid waana ziyaado dee ka soocan oo gaar loo iibin karo kalwaladi sida ilmi hadda ilma dhashay oo kale wahamarati ama waxaad ka iibisay be ninka geed buu ahaayo geedkiina wuu midheeyey midho markaa bislaaday oo la iibin karo yufrad bilbayc in markaa gaar loo iibiyaa ay banaan tahay kalwaladi wahamarati marka maxaa la samayn rajaca fiiha caynta unbuu ku noqon duuna ziyaada ziyaadada laakiin shaqo kuma laha adigu laxdaad leedahay naysha malihid baa laleeyahy naafkan yare dhashay adigu malihid yaa leh mufliskaa leh adigu ninkan laxun baad ka iibisay markaa laxda markaad ka iibinaysana may rimanayn haday rimantahay xukun kuu isbedelay lax aan rimanayn baad ka iibisay deetana intii isagu haystay bay rintay markaasi haddana dhashay dee markaa waxaa ay dhashay adigu shaqo kuma lihid adigu laxdaadii in laguu soo celiyo ayuunbaad xaq u leedahay ood ceshan kartaa weeyaan geedku midhahan uu dhalayna ee markaa bislaaday ama waktu tabiirka gaadhayna adigu shaqo kuma lihid rajaca fiiha duuna ziyaadati wain kaanat ziyaadatu ama waxayn odhan karna halkaa tufradu bilbayca aynu waxa ka fiican ziyaadatan tatamayazu oo laa tatbacu lbayca iyo tatbacu lbayca saasay ku kala fiicanta halkaa cibaarada xoogaa tacbiirka waxaad moodaa in laga daqiiqsan yahay markaa aynu bedeleyna halkaa halkaa tufradu bilbayca aynu nidhi ziyaadatan tatbacu lbayca tatbacu fi lbayc hadday arrintu iib tahay wixii tufradu bilbayc aynu nihi yani laa tatbacu ka dhigan laa tatbacu fi lbayc halka tufraduda tufraduda la bedelayaayo ziyaadatan tatamayazu walaa tatbacu fi lbayci markii la iibiyana aan tabac noqonayn haddaad neefkii iibiso miyuu xaq kugu le ki iibsa nayshana anigaa le lxdan kaa ibi nayshan kaa ibiye weeyaan soo ma waa ayru taabica ah, markaa waxoogaa yani sabqulisaan baa ku dhacay ama sabqalan baa dhacay xagga cibaarada waa taabica iyo hayru taabica aynu kala saarayn marka waa ziyaado mutamayize ahoo hayru taabicatin fi lbayci weyta hore markii neef shaygan la iibiyo aan tabac u noqonayn oon shaqo kulahayna wax ka ka gaara oo iyadu iib gaara u baahan sida weladki iyo amaradii marka waa rajaca fiha duna ziyaadati xukunkii waa ka waayahay ukaalay markaa ziyaadadii tabac noqonaysay hadii la iibiyo wixii tabac noqonayay marka shaygan la iibiyo hadii uu kusoo kordhay maxaa la yeeli wuxuu yihi wain kaanat iziyaadatu alcan gayra muabbarin wain kaanat iziyaadatu ziyaadadu hadday tahay alcan gayra muabbar alci waa ubax ama dee marka timirtu ay maarata dhalanaysa intaani weli dhalanin ubaxan ka soo horeeya weeyaan dalcigu iyo de geedaha kaleba ubaxoodii marka geedkii wuu ubxiyey waana hayru muabar waktigii la tallaalayina muu gaadhin marka kaa maxaynu ogeyn dalciga hayru mucabarka haddii geedkii la iibiyo isagoo ubax aan weli tallaal gaadhin uu ku yaalo ubaxa ayaa yeelanayay maraha ka yimaadaba iibsadaha yeelan jiray taabicay noqon jirtay taabica fi lbayc bay noqon jirtay soo ma fa fiihi qawlaan halkan maanta laba qowl baa ku jira geedkii aad ka iibisay baad doonaysaa inaad soo ceshato laakiin geedkii wuu ubxiyey ubax aan muabar ahayn hadduu muabar ahaan lahaa halkii horu inoo gelayaayo de waa kayru taabic fi lbayc marka adigu shaqo kuma lihid wey laakiin halkan waa kayru muabar taabic buu ahaan jiray markii shayga la iibiyo haddaba laba qowl baa imanaya axaduhumaa labada qowl midi yarjicu fiihaa weeyi wuu ku noqonayaa geedkii iyo maca alci ubixiiba bixiiba isagaa qaadanay baaicu oo alcigi wuu wuu raacayaa sidii ka yani yatbacu fi rujuuc kamaa kaana yatbacu fi lbayc sidii markii iibkaba uu tabac u ahaa ayuunbuu rujuuciina tabac u noqonayaa ka labaadna yarjicu fiiha duuna alci mayane e wuu ku noqonayaa geedkii duuna alci laakiin ubixii isagu shaqo kubalayo baraha ka yimaadaba mufliskiibaa iskale isagu geedkoo keliyuu leeyahay kaasina saasuu leeyay labada qowl kani markaa isaga wuxuu cuskanayaa de wuxuu cuskanayaa waxaani waa wax mutamayiz geedkii ka soocan hadhowna midha ka imanayaanoo geedkii gaal uga baxsan waxaanay ku yimaadeen fi milki lmuflis intii muflisku uu geedkan eh, hantidiisa ahaa ayaa ubaxani soo baxay marka baaicu shaqo kuma laha buu leeyahay wuxuu uga qiyaas qaadanayaa rahanki haddaad geed rahanto oo waktigii la iibinayay ay timaado isagoo ubax leh dee ubaxa ninkii rahmaday shaqo kuma laha oo rahanta ma gelaya ubaxu marka halkanna waa sidii oo kale buu leey waxaa kaloo lamid ah radu bilcaybki haddii ceeb maaragtay shaygii lagu soo celinayo oo geedkii markaa waxa weeyaan midhaystay marka midhihii ay markaa meesha imaadaan dee midhahaasi geedkii markaa ama midho aan weli tabiir gaarin ama ubaxaan tabiir gaarin haddii ay ku yaalaan adu geedku keliyaad ceshanaysaa laakiin ubaxan dee waxaale qofkii aad ka iibisay markaa ubaxu uu kusoo baxay milkigiisa marka haddaba kuwaasuu mid yahay buu leeyahy marka waxay leeyihiin madhabka marka la eego furuucdiisa siday u socoto kan dambe ayaa xoog badnaanaya laakiin shaykheynkii raafici iyo nawowi iyaa kaa hore rajaxay yarjicu fiiha maca alci markaa deetan isagaa muctamad noqday yarjicu fiiha maca alcio fayatbacu aalcu fi rujuuci kama kaana yatbacu fi lbayci sidii iibkaba u raacayay ayuu rujuucana u raacaya marka datna qoladaas waxay u baahanayaan oo waayo radubilcaybkii iyo rahankii maxaad kaga duwaysaan iyo sidoo kale rujuuculwaalidi fii hibatihi hadduu aabuhu geel geedku siiyey geedkii oo bixiyey wiila waan kaala noqday madhaha anigaa labaad leeda ama ubax lama noqon kartid ad waxaad la noqonaysaa uun dee geed kubasise geedkaasaad adug ku noqonaysa lakin ubaxan shaqo kuma lihido milkigayga ayuu kusoo dariyey marka waxaad arkaysaa waxaasoo dhan midhihii marka dalcigii ma raacayo marka jawaab bay u baahanayaan adug waxoogaa jawaabana waa isku dayeen culamadii markaa sheekeyga difaacaysa inay bal waxoogaa jawaabaa bixiyaan amaha lagu qan amayaan lagu qancin iyay meesha keeneen isna waa aada uga dagaalsan meeshan oola waa qaldameen sheekeynkuyi kaa hore in la ma ahayn in kan dambe la rajaxo yarjicu fiiha duuna alciga oo la yihahdo alciga ninka mufliska iskale ninka laba dhacaye wixii laga iibiye baa laga qaadanaya wax aan laga iibin sidee looga qaadani ayuu isagu markaa taagan yahay masaaishaa kalena way u keenay wuxuu yihi wain kaanat iziyaadatu xamlan haddii waxaan soo kordhay uu xamli yahay waa isna weli ti tusaale kale lagu siinay dalcigii unbuu oo neefkii wuu maarata neefkii oo riman iyaad meesha ti adigu marka hore lax aan rimanayn baad ka iibisay siddeetan baad ka siisay laxdii oo riman baad u timid ninkiina muflis noqday oo xoolihiisii la boobayo oo la qaybsanayo lala tani waa laxdaydii baa tiri waan ku noqday de laakiin way riman tahay baa lagu yidhi markaad iibisayna may rimane neefkaan rimanay maaa la maga muu le ya galoof tabisku malaha waa waktigii markay kadib dhacdo ha waa markay waktigeedii dhaafto laakiin mark neefka aan sidiisa urimanayn de wati maarata rimo maala aan gaadhin waa galoof baa la odhanaya waay adoo haddaba iyadoo galoofaad ka iibisay maantana way riman tahay oo dee ilmaa caloosheeda ku jira haddaba xabligaa maxaa laga yeelaya neefkii waad kaxaysanaysaa dhib male laakiin ilmaha calooha ku jira ama maaratay e, waxaa urjiifka yaale wuxuu yihi wain kaanat ziyaadatu ziyaadadu hadday tahay xamlan urjiif wa xamli caloosha ku jira oo lam yanfasil aan weli soo bixin oo dhalan fa fiihi qawlaan isna labadii qawlin baa ku jira de asaxuhumaa buu ku yidhi sheekhu kooda sixada badani waxa weeye yarjicu fiihaa wuu ku noqon neefkii maca alxamli iyo markaa urjiifkiiba labadiiba wuu kaxaysanay waa sidii sheekeygu ay rajaxayeen sheekuna isag ta dambe ti hore wabu rajiina ta wuu rajaay axuuma anahu yarjicu fiiha wuu ku noqonayaa maca alxamli oo uu israacsanaya tacliilkuna waa sida an marki horeba sheegno ya yatbacu fi rujuuci kamaa kaana yatbacu fi lbayci wey wthani ka labaadna yarjicu fiiha duna alxamli mayane neefkii unbuu kaxaysanayaa xamligana muflis gaalaho marka maxaa la samayn waa la sugi markuu dhasho iyuba mufliska xoolihiisii lagu soo daraya haddana la yimin doono way labadaba tawjiihoodu waa sidii hore weli ziyaadadii baynu ku jirnaa markaa ziyaadadaas imika waxaynu kasoo baxnay qeybtii koobaad ee ziyaadada oo ziyaadatan tatamayizu ziyaado gaar u baxayso soocmaysa ziyaadadii ahayd baynu ka soo baxnay oo laba qaybood yeelatay labada qaybood maxay kala ahaayeen maa yatbacu fi lbayc iyo maa laa yatbacu fil bay naam wuxuu yihi wain zaadat qiimat lcayni haddii caynta qiimaheedii uu kor u kaco biqisaaratin baftayn bay ku macneeyaan marka marada la sameynayo ng mana dhowr jeer hore so aragna laga yaaba markii marada la sameynaya dee dun markii hore wii waa dun dunti baa la isgelgelinayaa kadib waa la garaacaa marka garaacidaas markaa caddayn iyo waxay isugu jirtaa oo tabyid weeyi ama caddayn iyo tadqiiq daq garaacid maaha dee la simayo wixii haddana la caddaynayo weeyaan bay yidhahda ala kulli xaal isaarada adigu ninkii shaquu ka qabtay weeyi maradi aw taxnin ama waxaan wuxuu ahaa qamadibuu ahaa buurbuuran markaasuu shiidayo daqiiq buu ka dhigay taxanow marka de shaqa hawl baa gashay soo ma marka markuu buurbuuran yahay markuu daqiiqda yahay markuu qaalisanaanaya de marka inuu daqiiqda yahay soo ma ilan hawl baa gashay maradii oo maaragtay maqsuuro oo la hagaajiyey iyadoon wali la hagaajin dee marka la hagaajiyey bay qiimo badan tahay adigu markaa mare aan la hagaajina iskalgashan un baad ka iibisay isagii isagiibaa hagaajiyey oo simay de qiimaheedii kor buu ukacay soo ma ziyaadaa meeshii jirta ninkan shaqadiisiiya wuxuu ku yihi rajaca fil cayni cayntii un ku noqon wa kaanat iziyaadatu lilmushtari ziyaadadan ayaa iskale iibsadihii iibsaduhu waa kee mufliska wey mufliska iskale marka aduu markaad ka iibinaysay qamxigan ama qamadigan markaad ka iibinaysay kiish qamadiyo burbuuran buu ahaayo gebigiisuba toban doolar buu ah wuu shiiday oo uu ka shaqeeyey oo u maarata hagaajiyey oo toban doolar buu noqday ama shan iyo toban baabuu noqday shanta yaa marka maxaa la samayn de waxaa lagu odhan daqiiqdii waad iska qaadan kartaa laakiin waa lagula leeyahay la soco keligaa malihin hadhow markii de la iibiyo waxaynu odhan markii waa tan la qiimeeyey shan iyo toban buu noqday shan iyo toban markaa tobanbad baad u leedahay isna shan buu leeyahay waa thuluth iyo thuluthayn marka hadhow markii la iibiye wixii la doonaba ha la siiye thuluth baa lagu soo celinayaa xoolihii mufliska adiguna thuluthayn iyaad la tegaysaa weeyaan in ishtaraa thawba wasibqan haddaba maka waxaynu isla garanay ziyaadadii mutamayizada ahayd waynu ka soo hadalnay ziyaadadii aan mutamayizada ahayn ee laakiin athar ahayd raad uu qofkani wax uu qofkani ka qabtay ahayd shaqo uu qofkani qabtay ziyaadadii ahayd waxaa xaq u yeelanaya mar hadday shaqadiisii tahay qofka ay shaqadiisii ahayd oo da mushtariga ninka alaabta iibsaday ahaa ayaa xaq u yeelanaya taana iyadana waynu garanay ama hadday ziyaadadu tahay inuu neefkii iska cayilay oo siman iyo wax lamidhi uu meeshii yimid dee cayilaa taag taa waxaa leey waa l xagga ilahay bay ka tahy inaad tirahdo aniga calaf u dhigay oo waxaan lagu ley misaa wax cunayo aan naaxayn markaa inuu waxaan hagaajsana oo geshi yeesha waa min allaahi o taa cidina ma sheeganaysa iyada ninkii hadduu markaa neef weyda kaa iibiyey oo deetana isagoo cayilay aad ku noqoto sidiisubaad ukaxaysa waxba lagu raaci maayo taas iyaduna waa saas intaa markaad isla garatay ayaa haddaba layris yar lagu dhiibaya laakiin waa layris xalkiisii iyo shaqadiisii wato laga shaq ka shaqaysay layl iska shaqaysan weyi kan si aada hadhow kuwa aan ka shaqaysnayn aada uga shaqayso muxuu yahi layliskaas wuxuu ku yihi in ishtaraa thawba hadduu mare iibsado qof buu mare ka iibsaday aan markaa midabaysnayn wa sibqan kalarkiina wuu soo iibsaday qof kanu ka soo iibsaday dukaan kale fa sabaqa bihi thawba maradii buu kalareeyey wuu midabeeyo isaga kaga shaqeeyey waayahay hadhow kii mid kalarka ka iibiyeyna lacagtiisii buu doonaya kii marada ka iibiyeyna lacagtiisii buu doonaya ninkiina waa tan xayaraada la saaree mufliska uu noqday war adigu maxaad lahay toban dollar baan marada ka siiyey adna maxaad lahay shan dollar baan aniguna kalarka kaga soo iibiyo qasacad kalar iga soo iibsaday wa markaa ninkan kalarkiisii maradii waa tan oo kalarkiina waa dameriyo waa taaso taasoo midabkaale haddaba waxaa la doonayaa ninkani maraduu iibiyey may taallaa ya mise mara maro kalaa taalla maradii lafteedii baa taalla waayo ninkani kalarkii uu ka iibiyeyna miyuu yaallaa mise ma yaallo maradan maxaa marsan ninkan kalarkiisii baa marsan de markaa labada mid waliba muxuu meesha ku hayaa cayina maali horta saa waa inaad ula socoto waa lagaaga shaqeeyey tusaalahan laakin kuwa kale de waad uka shaqeysa marka idan ninkanna wuxuu leeyay kalarkani maradan kalarka marsani waa kaygii kalarkaygii baan doonaya kii marada lahaana wuxuu leeyay maradani waa taydi anu maradaydii baan doonaya hadduu ninki muflis noqday lacagna ma doonay anigu waxaygaa laysiiyo waan ku noqonayaa oo man wajada ama man adraka mataacahu bicaynihi buu markaa taagan yahay mid waliba waayahay mufliskiina wuxuu leeyahay shaqaan geliyey gacantaan kaga anaa ka shaqeeyey oo hawl baa gashay anigana hawshaydii ha la ii eega buu leey haddaba maxaynu sameynayna waxaynu eegeynaa bal wixii waa maradiiyo hadda midab kan leh iyaa la qiimeynayo kolka la qiimeeyo saddex mid bay noqon in labadii qiimo oo sidoodii ay noqoto shan iyo toban ay guyso maradii kolkan laga shaqeeyey maradii kalarkii la mariyey maradu toban ba ahayd sideedii hore kalarkuna shan buu ahaa maradiiyo maanta kalarkii le ayaynu nidhi bal ha loo yeedho dilaaliintii war maxaad siisaam tan kalarkaasu mariyey waa nooc fiican waa shan iyo toban ba yidhahda taas maradaa shan iyo toban baa la siinay dee marka horeba maxay joogtay toban maradaha iyo iyo shan kalarkaabay joogtay saba maaha waa kan ku yidhi haddaba fain lam tazid qiimatuhumaa haddii labadii qiimo marka laysku daro ay ka badan weyday ay iyadii u noqoto ay walam tanqus wey ismanay dhimin qiimihii u dhimin manuu kordhinay waa intii labadoodoo laysku daray rajaca kullu waaxidin minhumaa fii maalihi labada mid waliba wuxuu xaq uleeyahy inuu yihahdo alaabtaydii waan ceshaday oo kana uu yihahdo maradaydii waan ceshaday kana uu yidhaha kalarkaygii waan ceshaday deetana labadooda israacaya maradii bay meesha kala soo baxayaan dee way isla leeyihin kana ku leeyahay meesha kana maraduu leeyahay hadhow marka maxaa la sameynayaa markii la iibiyo dee waxaa la odhan saddex meeloodoo la meel buu qaadanaya sa saaxiibul sibqigu ninkii kalarka lahaa ile wixii shan iyo toban waa saddex shanaade saddex shanaad buu shan isagu leeyahay soo ma kan kalena uu laba leeyahay marka waxaa la leeyahay saddex dalooloo dalool baad aduu leedahay kana la hadhow tana haddii soddon lagu iibiyo xataa meel bay igeeyeeno meel yaroo imaashu qaaliba ku tahayo ama nin baa qiimahaba qiima haben la socon unbay heleenoo markaasi la gaadheen oy soddon ka siiyeen saaxiibu sibqigii muxuu qaadanaya toban buu qaadanaya ninkii marada lahaana labaatankiisuu qaadanay waayo ninkii ka shaqeeyey de ninkii ka shaqey wa shaqadaadii la-aan bay la-aan bay noqoto so kan waiba shan iyo toban uqiim ilan qiimihii caadiga ninkan annagaa si gaara ah ula gaadhinay tani waa hawl annaga noo taal laakiin alaabta maarata marada qiimaheedii shan iyo toban buu noqday adiga gacantaadi waxba kuma soo kordhin kol haddaanay waxba soo kordhin mufliso iska tag wey taasi so qawaaciddeeni kuma fadhido inti aynu hadda soo arkayn halkaas way ku fadhidaa fain lam tazid qiimatuhumaa haddii qiimuhu aanu intii ka kordhin labadooda ay ahayn ay walam tanqus wey aanay is dhiminna rajaca kulu waaxidin minhumaa fi maali mid waliba wixiisi inuu ku noqdo xaq buu uleeyay wain zaadat qiimatuhumaa haddii qiimuhu uu kor u kacay oo labaatan ay m maradii markaynu maradii kalarkaasi maasha alla si fiican baa looga shaqeeyey si fiicanna waa loo mariyay qaab fiican markaasoo kale labaatan baa la siiya labaatan baa la siiya marka maxaa soo kordhay meesha shan ziyaado abaa la socod rajaca kulu waaxidin minhumaa fi maali horta labadan wax laga soo iibsaday ku noqoshadii xaq bay uleeyihin inuu kana ila maradaydi waan ku noqday kana uu yidhaahdo kalarkaygii waan ku noqday intaa horta aq bay uley waaya wamaa zaada intan ziyaadada ahna fa huwa lilmushtari iibsadaha ale ilan waa shaqadiisii adiga kalarkaagu shan un wey imikada qascaddi hadii la doono shantii un noqonaysa adiga maradaaduna toban weeyi shantan kale halkay ka timid isku darkaygii isku darkaygii iyo farsamadaydii iyo hawshaydii weeyaan marka deetna maxaa la samayn de meeshii arbaac baa laga dhigay waa afar rubuc rubuc waxaa leh mufliska rubucna waxaa leh saaxibu sibqiga labada rubuc ee soo ayaa iska leh saaxibu sawbka ninkii marada lahaa iyaa iska yeelanaya hadii adhow afartan lagu iibiyo ninkii marada lahaa muxuu qaadanaya labaatan buu qaadanaya kii kalarka lahaana toban buu qaadanaya farsamo yaqaankiina toban buu isaguna qaadanaya saas wey saasubaad samaysa qiimuhu halkaa uu joogsaday ayuunbaad boqolaydii saaraysa wain zaadad qiimatuhumaa buu ku haday labadiiba uu kordho oo yani markii markii laysku daray qiimihii intii labadoodu ahayd uu ka ziyaado rajaca kulu waaxidin minhumaa fi maalihi labadan mid waliba xoolihiisii inuu ku noqdo xaq buu uleeyahay wamaa zaada ziyaadaduna intan soo kordhayna fa huwa lilmushtari iibsadahaale wain naqasat qiimatuhumaa hadii labadii markii laysku daro qiimahoodu intii uu ahaa ay hoos uga dhacdo qiimeeya un baa la yii markaas sidan ha waxaa la siisanayaa labiyo toban maxaa maqan saddex baa maqan sabab maaha yay ka maqan yihiin haddaba saddexdani horta ninkii isaga shaqadiisii ninkii mufk mushtariga ahaa farsamadiisii iyadu halkay bartay waa la-aan wey taasi waxba kama jiraan waaya waxa haddaba aynu u baahannahay saddexdan iyay ka dhiman yihiin miyaa loo qaybinaya mise mid baa si gaara looga tiray taasi waxay u noqonaysaa baabkan wax ka baxsano labada keebaa asala maanta waxaan la hayo ma maradaa asala mise kalarkaa asala ya shayga iyo iyo midabkiisa keebaa asala de shaygaa asala halkaas iyadu markaa u noqonaysa haddaba wuxuu ku yihi xusiba nuqsaanu dhusqaanta halkan la gelinayaa waxa weeye min qiimati sibki kalarka wey maradu ila waa sideedii iyadu kalar ubaaba usoo kordhae kalarkiibaa de noqday wax markaa ku dhex baaba-ay oo waxaan markaa dhusqaamay isagu noqonayaa deetana fa yarjicu saaxibu thawbi bimaalihi ninkii markaa marada lahaa isagu hadduu ihahdo maradaydii waan ku noqday xaq buu leeyahy waanu ku noqonaya maradana isagaa le tobankeediina way u joogtaa wa saaxibu sibqi ninkii kalarka lahaa bilkhiyaari wuxuu kala dooran isagu de in shaaa rajaa fihi naaqisa hadduu doono uu ku laabamo wixii oo nusqaan leh oo lama odhanay xataa waa lagu kabaya maxaa loogu kabi waayo de waxaan magdhow kama waajibaa waayo ninkani markuu isku darayay waxaan xoolihiisi bay ahaayeen xoolahaaga haddaad isku darto macid magdhow ku weydiinaysa waxaad adigu leedahay markaad isku darto ama ad qeybba ka goysa haddaad doonto cidina magdhow ku weydiin mayso marada haduu qeyb ka goyn lahaa soo arki mayso ama uu dilaacin lahaa maradii oo dilaacsan oo ninkani heli lahaa waxba looguma dareen xataa ma odhanayo marada dilaac baa de dilaacan hala i magdhow waxaan leenahay xoolihiisiba nimaad xoolihiisa magdhow ka weydiinaysa markuu dilaacinaya waxaan xoolihiisi bay ahayn xoolihiisii uu dilaacsaday bay ahayn magdhow kama qaadan cidina kamay weydiinaynin sideedasaad ku qaadanaysaa marka imika ninkii saaxiibu sibqiga ahaa waxaa laleeyahay adigu de laba kala doorata ku roon inaad tirahdo shantaydii hala ii dhex raaciyo meesha oo kolba wixii la hela halaysiiyo iyo inaad tiraahdo war waan iskaga laabanayaa waan ceshanayaa kalarkaygii ninkaa maradana aanu israacno kolba wixii uu gooy markaa tobankiisa wixii ka dheeraada ilaa inta shantaydii la helayo ayaan dee markaa raacanaya wa saaxibu sibqi haddaba ninkii markaa kalarka lahaa bilkhiyaar waxaa la kala dooransiin in shaaa rajaca fiihi naaqisa haduu doono de wixii nusqaantii leh ayuunbuu ku noqono waxaa laleeyahay adiga waxa meesha la waayay saddex mee shan meelood oo saddex meelood qiimo dhac baa ku dhacay sibqigaaga wain shaaa hadduu doonana daraba maca alguramaa wuxuu dhex geli dadkaa day maaratay xaqlayaasha ahoo shantiisii maaratay doolar ayuu raadsan oo markaa halkaa ka dhex raadsan weeyaan taasina halkaa iyo iyaduna kuugu egtay wuxuu ku yihi wain kaana lilmuflisi daynu muflisku hadduu dayn leeyahay walahu bihi shaahidu markhaatina uu haysto walam yaxlif u dhaaran waayo mufliskii fahal yaxlifu lguramaau nimankii daynta lahaa miyay dhaaranayaa fiihi qawlaani laba qawl baa kuso masle cusub tani oo iska axkaamtii un gelaysa waa masle iska cusub waa maxay ninkii waa muflis xoolihiisani waa tan laga xayiray war xoolo kale ma leedahay markaasuu yidhi haddii laga tegi waayo dayn baa jirtay oo yaad ku lahay cumar inoo geeya war cumar ninkani dayn buu kugu lahaa xoolihiisina waa la xayiray xoolihiisi baa laysu geynayaa oo dadkii loo qaybinaya kun doolar buu kugu lahaa keen markaasuu yii u iska hadlaya waxba iguma lahay ku igu laha waar maad igu lahay deetana waxaa la yihi aye war maxaad isla haysaa adu markhaatiya ma haysataa markaasuu yihi ha mid baan haysta waaki waa cali ha loo yeedho waa loo yeedho ninkii cali ah haye maxaad markhaati ka tahay waxaan markhaati ka ahay inuu ninkaas ninka deyn kun dollar ah uu kulahaa amaahiyey siiyey u daymiyey sidaasuu yihi markhaatigiibuu furay haye maxaan sameynaa dhaar baa loo baahanya de markhaati labaad maha markaan markhaati labaad lahayn wixiina maal yahay dhaar baa lagu kabayaa saw haye muflisow dhaaro baa la yidha adaba sida wixii u dhamaystirmo dhaaro kun kaa dollar inaad ku leedahay cumar markaas yii dhaarta way adagta iga daaye dhaaranay dhaartiibuu diiday waayahay waxaa meeshan tuban iyaguna nimankii quramada ahaayoo dee raadinaya un wax kolba loo soo kordhiyo nimankii daynta ninka wahaystay iyagu meel kastoo wax lagu sheegaba de way taagan yihiin saw ma ilan in lasoo qaaday doonayaan loo qaybiye iyagii ma la odhanayaa dhaarta halkaasay masalo u tahay aynu isla fahnay soo ma mufliska laga doonayey u dhaaran waayey muddaciga laga doonayey ee u dhaaran waayey iyagu booskiisii ma gelayaano iyagii ma dhaaranayaan mise ma dhaaranayaan halkaa iyaa laba qowl uu musanifku inoogu sheegay halkaasuu musanifku laba qawl inoogu sheegay culimada qaarkood waxay leeyihiin may halkan laba qawl kuma jiraan meeshan ma dhaaran karaan iyagu se u dhaartaan ma qof baa dhaartiisa qof kale wax lagu siiya qofna dhaartiisa qof kale wax laguma siiya ila nimanka hadday dhaartaan maxaa sugnaanaya waxaa la doonaya in la sugaa waa maxay in ninkan mufliska ah mufliska magacii magacaan meeshan ku jirin doonayna haddii kale hadhow salaada daba ya waayo cigaba ka soo qaad <laughs> mufliskii oo ciga ah iyaa cumar wax ku sheegtay saw maha waayahay ciga dhaaran waa quramadii hadday dhaartaan maxay ku dhaaran inuu ciga dayntaa leeyahay deetana dayntii baa ciga u sugnaani marka maxaa meesha ka soo baxaysa in qof ninkii ciga ahaa dad kale dhaartood uu wax ku helay taasina shareecada kuma jirto qofku dhaartiisa inuu isagu wax ku helo mooyaane qof kale wax kuma helo haddaba waxay yidhaahdeen muflisku hadduu dhaaran waayo quramo dhaaranaysaa ma jirto taasi waa qawlan waaxidun khilaafna kuma jira bay yidhahdeen oo soo kan imaam shaafici laba qawl labada qawle shaafici waa meel kale bay yidhahdeen ugu halkee mufliskii baa dhintay mufliskii intii aanu dhaaran buu dhintay warasadiisii dhexlayaashiisii ayaa daynta sheegay oo yihi cumar muxuu ahaay aabbahayo wuxuu ku lahaa kun dollar oo yaa markhaati cali cali baa loo yeedhay markhaatigii buu furay haye waxa la waraho dhaarta haddaba idinkuna si wixii usugnaado markaasi dhaartii ka maageen uramadiina ay tuban yihiin iyaguna daynta lahaa ee mufliska maaratay ninkaa dhintay daynta uhaysta xaaladaa weeyaan bay yidhaahdeen labada qowl oo markay warasadii dhaaran waayaan ayaa waxa dhaaranaya huramada laakiin haddii mufliskii dhaaran waayo uramo dhaaranaysaa ma jirto qawlan waaxidan markaa dariiqadaasaa qaabkaasaana ay rajaxayaano qawleynku inay masalada warasada tahay ee aanay masalada mufliska ahayn maxaa yeeley warasada laftoodu maxay ku dhaaranayaan in aabbahood dayntan lahaa markaa warasadu aabahood bay dayntii usugayaan soo ma de markaa quramadu booskooda way soo geli karaan buu qawl odhanaya ilan kuwaniba aabahood ba waxu sugaya naftooda waxbay sugaynin laakiin sida saxda ah marnaba ma dhaaranayaan quramadu ama waraso masaladeed ha ahaato ama muflis masaladeed ha ahaato waayo warasadu markay dhaaranayaan dee waxay ku dhaaranayaan inay aabahood dayntaa uu ku lahaa ninkan maantana iyagu ay leeyihiin ilan iyagaa dhaxalkiina soo ma wixii marka wax iyaga kusoo wareegay siday sheeganayaan iyay ku dhaaranayaan laakin quramadu wax kusoo wareegay kuma dhaaranayaan inuu ninkan itaalaya goormiyo kusoo wareegi doonaa marka isagii la siiyo kadib ee loo qaybiyunba yeelanayaan iyagu imika waxba ma laha marka booskii warafadana ma geli karaan booskii mufliskana ma geli karaan waxaa markaa meesha yaala dee waxa weeye mufliskii unbaa dhaaran ama warafadii unbaa dhaaran hadday dhaaran waayaan waxaa dhaarta lagu celinayaa ninkii muddaca caleyhiga ahaa ee daynta loo haystay isagii baa ka dhaaranaya dayntii markuu ka dhaartana ka waa iskaga tegaya meesha way dhaafayaan weeyaan halkaa waxay noogu eg baabkii ku saabsanaa tafliiska baab ulxajri inu meelaha fooda gelinaa fiicnayd laakiin waa taa laynaga addimayo hadii su-aale ay jiraan mun su-aalaha ka jawaab raacashada muhiimadeeda maxaad naga odhan lahay cashar aan la raacan cashar ma noqdo waxbana kama jiraan cashar aan lagu ceshan oo aan lagu ceshan oo aan lagu ceshan ya qolyihii sharaaqidadu waa kuwii odhanayay boqol jeer oo maca xawaashida aada u akhriday kitaabka iyo kun jeeroo aada matniga akriday ayaad kitaabka ku qabanaysa inaad kitaabka casharka qabato haddaad doonayso kun jeerna inta matniga ah waa inaad akrido boqol jeerna sharaxa iyo xawaashidiisa iyo intaa markaad akrido ayuu casharkaasi cashar bisil oo aad hayso uu noqonaya de waa haddii cilmiga sidiisii loo doonayo haddii laakiin cilmiga loo doonayo dee waa aragtay iska yar korxaasiyo adigoo maaragtay iska raaxaysanaya aad doonaysa inaad cilmi barato horadoo iska seexo adigu dadkii macaali umuurka amatihid man alaba alculaa sahira layaali ma been ba been maaha oo xaqiiqo weeyaan qof aan habeenkiis ooya habeenkii hurdada dheereysanay salaada subax kadib seexanaya maaragtay inuu telefoonadii iska dadaawado doonay maqaaxyaha inuu iska fadhiyo sheekeeyo doonay masaajidka xataa markuu fadhiyo iska sheekeysto asxaabtiisa iska wada sheekeystaan doonay hadhowna doonayo inuu sheekh noqdo ama caalim noqdo oo cilmiga loo furo de suuragal maaha suuragal maaha adduunyadan liidataa een macnaha lahayn qofkii u orda unbaa hela hadda waa adduunyadan nin maalqabeenaho iska fadhiya miyaad aragteen oo baashu iskaga timid u ma jirto waa adduunyada alati laa tusaawi cinda allahi janaaxa bacuuda ee aan macnaha lahayn ayaa qof u dadaalay oo kalahay oo kadeedmay oo u rafaaday ayuunbaa helaya de maxaad umalanaysaa cilmigii iyo aqoontii iyo garashadii ilayska ahayd iftiinka ahayd qofku uu ummadda kaga dhex socnaanayay kaga dhex muuqanayay ilaahay agtiisana wax weyn uu ku helayay suuragal maaha in si yaroo sahaala a ah lagu qaato raacaha la maxay sheegaysaa maxay cunwaan u tahay cunwaan lkasal waa cunwaanka ama calaamada wahsiga iyo caajisnimada soo garan maysid markaa dee nin caajisiina nabigaaba ilahay kama allahuma ini acuudu bika min alcajzi w alkasal cajzigu waa itaal la-aan ilaahw itaal la-aan baa kaa magan galay in wixii uu iga tamar bataba oon keliba waayo iyo wal kasal wixii oon tamar u hayo inaan ka wahsado labadaba nabigu alayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka magan galay markuu inagu boorinayna muxuu ina yihi ixris calaa maa yanfacuk walaa tajiz cajiga iska ilaali inaad adigu mta sidiisa tamar la-aantu wa rabaaniya iyadu laakiin tan laguu diidaya waa maxay waa taad adigu isku ridaysay wahsigaa ta wahsigaa ta kalena ilaahay ka magan gal tamar la-aantana ilaahay ka magan gal wahsigana ilaahay ka magan gal dadaalna markaasaa laga yaabaa inaad wax keentid laakiin cashar aan la raacay cashar kuma aha wax aad tirsanaysana maaha war asharkii oo la raacday oo la raacday oo la raacday ayay haddana intaasoo meelood kuu goynaya maxaad umalanaysaa mid aad hal mar u soo akriday wax alla yaala wuxuu kugu filan yahay ma jiro qofkii neefka xaday markuu naaxo qiimaha waa lagu darayay caawana waa laga reebay farqiga udhaxeeya muxuu yahay asbigii miyaanu gaarin weli baabulqasbi buu doonaya inu inageeye ninkani baabulqasbi buu inageynaya baabulqasbiga axkaamtiisu way ka duwan tahay abwaabta kale axkaam gaaruu le markaa wuxuu leeyahay aduu ninku neef xaday ama xoogay oo neefkii uu cayilo intii uu haystay haddana uu caatoobo oo neefkii oo caata ah uu soo celiyo waxaa la odhanayaa cayilaadii soo magdhow waa lagu odhanaya waa inoo soo socotaa baabulqasbiga inoogu iman doonta marka taasi waa arrin u gaar ah qasbiga qasbiga ayay gaar u tahay oo waxaa la leeyahay adigu de daalin baad ahay dulmi baad ku haysatay waxan marka neefkii markii uu cayilay qofkani xaq buu lahay inaad ku soo wareejiso oo sidiisaa uu ku qaato hadduu doono uu iibiyo qiimahaa sare uu ku iibiyo laakiin adigaa seejiyey xaq darrana ku seejiyey waad soo badaysaa markaado waad soo magdhabaysaa baa la odhanaya waxaan kaloo halkaa ku arki doonaa imika ninkan aynu nidhi farsam wixiibuu ka shaqeeyo farsamo ayuu ku darsadoo qiimihii baa kor u kacay farsamadii maxaynu samaynay ma isagaynu xaq u sinin mise waa laga qaatay farsamadiisi iyo gacantiisi waa loo qiimeeyey soo ma waa la siiyey dee qaasimku sidaa maaha waa inoo iman doonta isagu farsamooyinkii iyo isugu wixii uu sameeyey waxba la baa laga soo qaaday wa al bal waxaa xaq loogu ley baa la sideedi ku celi maad isku dartay oo madabki malada iyo waxba isku kala raysaa ah, kala sooc haddii la kala saari karayo kala fuji baa loo beriiskii iyo hadduu daqiiq beriiskii daqiiq iyo ama beriis iyo sonkor buu isku dhex daadiyey kiish sonkor iyo kiish beriis ama kiish digir iyo kiish beriis kala gur baa la odhanaya xabad xabad marka isagu baafkiisu waa wax kale isku maarata isku axkaama noqonaya ha ya ha waa axkaamtii qasbiga taasi shiraa fasidka soo ma ha ashira lfasid xukmu xukmu lqasb xukmu lqasbigaa la raacinayo qofkani xaq uma laha inu haystaba alaabta caruur agoon ah oo gurigooda in gurigooda wax laga cuno xukunkeedu muxuu noqonaya de waa habeen dambe insha allah xajriga markaynu baabulxajriga bal marayno ayaynu insha allahu tacala halkaan raaci doonaa wsala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu aclam